allahu tacaala maanta oo bisha ramadaan ay laba tahay kun afar boqol labaatan iyo labadii hijrada risaala tadmuriyaanu bilaabaynaa insha allahu tacaala hadda ka horna mar baynu akrinay afartan iyo labadii cafwan kun afar boqol afartan iyo labadii oo ku beegan kun laba kun labaatan iyo kowdii taariikhda miilaadiga lagu sheego marka risaala tadmuriya hadda ka hor baynu dhexda ku istaagnay marka hadda si ka kooban baynu u akhrinaynaa insha allahu tacaala waxaan isku dayay inaan dhowr iyo toban dersi kusoo koobno labaiyo toban dersi meelahaas taqriiban eh, kitaabku kitaab aad u qiimo badan weeye oo lagu tiriyo rasaa'ilka sheikhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh rasaa'ilka ugu qiimo badan risaalo sheekhu uu leeyahay oo bihada alxajmi ah oo ka wanaagsan ma garanayo aniga fii xuduudi cilmi fii xuduudi cilmi kutub waaweyno haddee mubasata ah oo iyadu eh, aada u dhaadheer waa jiraan oo mawduucda iyadu ay taabanaysa taabanaya laakiin yaraanteeda iyo shumuulkeedu iyo quwat اlاxtijaaj iyo quwat raddi cala ahli اlbidac risaalo kulamida ma ay jirto walidaalika magaceedan tadmuriye la yidhaahdo wadaadaha waxay yidhaahdeen waxaa laga keenay min atadmiir liannaha tudamiru madaahiba ahli اlbaطili madahaba ahli اlbaطil bay baabi'inaysaa wtuqimu اlxujaja limadaahib ahli اlxaqi wasunna niman baa saa ku sheegay laakiin sawaabku waxaa weeye risaaladu sheekhu wuxuu u qoray dalabo iyo dad isaga ku xidhnaa oo weliba ahlucilmi ahaa oo reer tadmur ahaa tadmurna waa taqaana waa belda ku taalla xuduudda suuriya iyo ciraaq waa taqaanaan bay ila tahay waa dhoweydna waa kii dagaalla culus ka socdeen waa magaalo aathaar badan ay ku taallo suuriya ka tirsan tahay shaam magaaladaas marka jooga oo alabatulcilmi ah sheekhana in badan u iman jiray kura xidhnaa ayaa waxay ka codsadeen inuu u khulaaseeyo usuusha uu inta badan ka hadlo usuushuu ka hadli jiray inta badan yay ka codsadeen u khulaaseeyo usuushuu sheekhu hadalkiisu u badan yahayna fi lmabaaxith alfikriya alcaqadiya waxaa waye waa hal asal alasbaab wasifaat kutubta shekhu islam ibnu temiya raxmat ullaahi tacaala caleyh oo dhan haddii la ururiyo huluhaan waxay noqonayaan alkalaam fi lasmaa wasifaat huluhaan taqriiban wax taxdiida ma jiraan laakiin waa qiyaas eh, calaa xuduud cilmi inta kale marka mabaaxid fiqiyo darasaayl hore sheekhu usan dhamaystirin sida sharxulcumd oo kale mabaaxid tafsiiriya mabaaxid xadiiثiya tawaariikh eh, masaa'il eh, asuluuq zuhdiyaad sida istiqaamadoo kale iyo tasxiixooda waa badan yihiin laakiin hadalkiisu wuxuu u badan yahay asalka la yidhaha alasmaa wasifaat towxiidkaasu hadalkiisu sheekhu u badan yahay maxaa yeele waa mushkiladii xilligiisa jirtay waa hawsha ugu badnayd ahlulfalsafa baatiniyo qolihii ahlulkalaamka ahaa furuucdoodii dambe ashaaciriya maaturidiyo baqaayaadkoodii karaamiyo weli wax ka noolaa xilligaa isaga ah madaahibtaasu sheekhu aada u tarkiisiyey inuu baabi maqrizi baana sababka sheekhu wuxuu yidhi laga bilaabo qarniga afraad ilaa qarnigii toddobaad ahlu sunna waljamaaca dadka loo yaqaana ee adduunka haystay iyo dowlad iyo dalba haystay ashaaciray ahaayeenba ninkii khilaafana dhigiisaa la daan jira waa la dili jira kitaabkiisa alkhutad waa taqaana walmawaaciid walictibaar ayuu ku sheegay hawsha ayada ah ninkii u horeeyey dowladdu muctaqadkeedii iyo wadaadihii culummada sheeganayey inay ahlulbaatiliin caddeeya wakhti ku bixiya ee ku soo caanbaxay ee asalka asagaa dumay ibnu taymiya ah buuri ummu marka ka hor yimid oo waajahay umma min ahli dalaal ahlilbidac ayuu ka hor yimid oo keligii dumiyey wixii intaa ka dambeeyey dadku maa ilaa xasanatu min xasanaatihi marka la fiiriyo waa dil la insaafo dil la insaafo ardadiisii iyo ragga ku ta'asuray baa beriga asia ilaa hindiya alxaafid aldabili baa ka baxay oo fikirkii sheekha geeyey africa yurub waa aaday oo andalus buu ka dhacay ila yurub hadda waad garanaysaanba ila tahay meel uusan tegin ma laha marka ummad o dhan ba markaasi ku taaturtay leanna wuxuu ahaa xaq maxdi ah waxaa sahlan inaad fahanto waxaa sahlan durba caqligaad inuu aqbalo waa fitra kalaamka fitrada ku dhisan ruux kastaa qaadanaya wاlxaqu yadkulu mxuu aha qalba kuli muwaxidi min غayri bawaabin walaa اsti'daani xaqu xaq wuxuu galaa qalbiga ruuxa muwaxidka asagoon yaa joogin iyo gowgow iyo hoodi midna aan dhihin mudaf odhanaya alxaqu yadkhulu qalba kula muwaxidin min غayri bawaabin walaa اsti'daani nuriya ibn qayim raxmat اllahi tacaala calayh ku jira hadalka asaga marka hadalkiisu waa ka fiican yahay hadalaha wadaadaha waa ka quruxsan yahay waa ka muasalsan yahay rajul mxuu arka cilmi ah oo waliba saaxibu insaaf wa cadlin ayuu ah marka eh, risaaladan marka maadaama ay qiimo badan tahay saasaan ugo dooranay inaan ku bilowno eh, risaal dhowra ah insha allahu tacala sheekhu leon akhrin doona insha allahu tacaala ariiqada marka in arday akhriyo matniga anuguna aan tacliiqin waxaan doonanay waa ii sahlan tahay juhdi badan bay ii eh, baaqi yeeleysaa maadaama ramadaan laiskaga jiro insha allahu tacala ma aniga ardayga waxaan qaybsanayna marka dhawaqa iyo codka iyo waxaan qaybsanaynaa awoodda insha allahu tacala atadmuriya marka intaas weeye ama sheekhu waa hani can tacriif lix boqol abalixdan eh, iyo kowdii buu eh, dhashay raxmat ullaahi tacaala caleyh toddoba boqol labaatan iyo sideedan jana waa geeriyooday lix boqol lixdan iyo kowdii sooma wuxuu sheekhu dhashay eh, toddoba boqol labaatan iyo sideedana waa geeriyooday maraaxil badan buu maray asalkiisa horeni wuxuu iskaa xambali ah calى usuul ahli اkalaam calى usuuli ahli اlkalaam xambali calى usuuli ahli اlkalaam ayuu ahaa xambali fi اlfuruuc ama muctaqadka asalkiisa wuxuu ku dhisnaa khaasatan fi sifaat اlikhtiyaariya calى madhab ahli اlkalaam sheekhaa sheegay oo de madhab اlajdaad buu ahaa buuri falama tabayan lana xaq xaqa markuu noo cadaaday maana helin buuri inaan ka leexano waaan inaan u xaqa waxaan ka ahayn fursad omaana helin waajib bay nagu noqotay awowgii abalbarakaat waxaa lagu taliya mutakalimi alxanaabila lagu taliyaa oo odaygaad garasa cabdisalaam ah abulbaraka cabdisalaam ayib aabihii nafs shay nafs shay asagii walaadihii baa ilahay ka badbaadiyey asagaana saba u ahaa raxmat ullahi tacaala calayh marka waa qani can tacriif waxaa la sheegaa sheikhu inuu yahay rajulka ugu diraasa badan ugu diraasa badan intuu asagu noolaa kutubta laga qoray ama halagu radiyo ama halagu taageero lixdan iyo afartan iyo dhowr wey hadda kutubta laga qoro waxay marayaan boqol iyo saddex casrigeenna boqol iyo saddex maran iyo afartan iyo dhowrkii waada kitaabka akrinay boqol iyo eh, lix kitaab bay ahaayeen hadda laba boqol bay kusii dhow yihiin boqol iyo saddex meela iyo afartan iyo dhowr waad waa boqol iyo lixdan kitaab daraasaadka xawla sheekh islam ibnu taymiya muctaqadkiisa fikirkiisa taiirkiisa cala alumma mabaadidiisa eh, nadariyaadka uu radiyey falsafat ibnu taymiya rudumta cala alfalaasifa goyn loo qoray cala albatniya goyn loo saaray manaadiqada goyn loo saaray ahlu tasawuf ruduudu ku lahaa iyo tasxiix yaa goyn loo saaray marka lasoo wara marka sheekha nadariyadiisu waxaa weye iyo manhajkiisu waa manhaju tasxiixin wa tacdiil inuu wax wax khaldan buu rabaa inuu saxo toosiyo walidaalika nin cabiray wuxuu yidhi oo mustashriq ahaa waagii dambena hadalkaa sheekh cabdirasaaq xamsa qaatay cabdiraxmaan e, e, yaxya macalim ilyamani baa qaatay rag badan baa qaatay laakiin asalka mustashiqiin baa iska warka waxay dhaheen madhab e, ibnu taymiya wuxuu imanayaa ilaa jidaari اlbaطil fayaltimhu fayactadil derbiga bailka qoqolocsan buu imaadaa wuu dhurbaaxaa xag ku dhuftaa wuu toosiyaa inta badan shekh isku daya marka inuu wax tacdiiliyo tasxiixiyo inuu dumiyo ooma badno ama ibnu qayim waxay dhaheen fayahudu yanqudu xajaran xajaran waxba asagoo kama tago dhagax dhagax buu u tuuraa roo masaajkiisa abcigiisa keenaya laakin isku manhajin bay ibnu qayimna de sheekhiisa unbuu ku socdaa ariiqadiisi khulaasaduna waa muhadib licilmi sheekh اlislaam ibnu taymiya muhadib wey inkastoo ikhtiyaarada uu leeyahay ma muqalid calaa cawaahinihi lakin waxa wey waa muhadib licilmi shaykhihi wa turaaihi masaailka qaarkoodna xataa caqadiba ha noqdeen ikhtiyaarada bule uu ku khilaafay sheekha uu ku khilaafay iska yii masail farciya oon usuul caqadi shuqul ku intaas waa intaa inta ku saabsan eh, muqadimadan dheer eh, ammaanta badan ay ku jirto ardada iskale ama naasikha iskale sheekhu shuqul kuma laha lanna shekh wuxuu assunnatu cinda asalaf wa alismu walkunya alismu walkunya sunnadu waxaa weeye magac iyo kunyo hada huwa alcurfu aljaari bayna asalaf qarniga koobaad labaad saddexaad qarniga afraad bay bilaabatay shamsudiin iyo taqiyudiin iyo muxuu ahaa xujat lislaam iyo wixii ka dambeeyey markay caajibta islaamku soo soo bateen iyaguna ahl alqaab iska ahaayeen oo dad dowladeed iska ahaayeen alaabtan alqaabta gadaal bay ka timid ama curfigii salafka min asaxaaba ilaa qarnigii saddexaad dhammaadkiisii waxaa la yaqaanay kuyo abu fulaan iyo magac hawshaan marka badana dheer sheekhu raalli kama laakiin naasikh baa iska qorta ayib magayaha marka alqaabta noocaasa dad baa u bixiyay sheekhu xataa wuxu asagu baxsaday ma ahayn asunna cindahu waa maxay waa alkunyatu walismu shay kunya oo abu fulaan iyo umu fulaan iyo magac alqaabtan dambe waa iska eh, wax gadaal ka yimid wey muxuuna sheekhu sheegaa haddii ay markaa caadii curfi ku darirsaday oo laqabka ruuxa dad ka reebto u arkahayo inaad meel kaga dhacdoo baksiday Eh, in la isticmaalo waa maslaxa ku jirto way banaan tahay ayib hadday tanfiir keenayso ninbaba magaca loo yaqaanaa shahaabudiin buu la baxay muxidiin baa la yidhaahdaa dad ka reebta wuxuu arkahayaa inaad tanqiisiso ood ka xayubiso sharaf iyo darajo uu lahaa markaasoo kale lilmaslaxa walitaliif waa loo samayn karaa buu yidhaahdaa eh, masalada ku saabsan xamdiga hadda kor waa inaga tilmaanay alxamdu waxaa la culmadu waa alwafu biljamiil alwasfu biاljamiil shay wanaagsan in lagugu tilmaamo ayaa xamdiga la yidhahdo waliba billisaan waliba billisaan marka xamdigu waa alwaصf biاljamiil alwaصf biاljamiil ama aلthanaaءu biاljamiil shay wanaagsan in lagugu ammaano ama lagugu tilmaama xamdi la yidhaahdaa wuxuuna ka dhacaa carabka carabkuu ka dhacaa lisaanka binisbati lilmakhluuqiin marka noogan carabkuu ka dhacaa waxaa keena laakiin sababka oo mutacalaqa la yidhaahdo sabab mutacalaq baa la yidhaahdaa mawridkana waa meeshuu ka imanayo meeshuu ka imanayo mawriduhu waa allisaan xamdigu carabku ka yimaada wa mutacalaquhu ama sababuhuna waxaa weeye awsaafu kamaal waljalaal ama alincaam labadaas sabab baa keena ruuxa markaad xamdinayso eed u mahadnaqayso inaad ku ammaanayso tilmaan iyo awsaaf uu leeyahay oo u mudan yahay deeqisinimadkiisa gobanimadkiisa geesinimadkiisa quruxdiisa wanaag uu leeyahay awsaaf iyo tilmaam uu leyahy inaad ku ammaanto iyo inuu ixsaan kuu galo aad ku markaa ku xamdinayso marka alxamdu anagii dhihi jiray akhasu mawridan liannahu yaridu min allisaani faqad wa acamu mutacalaqan wuxuuna ka caamsan markaa shukriga shukrigu ka khaasan yahay kana caamsan yahay marka laba dhinac la fiiriyo marka wa acamu mutacalaqa waxaa loo yiri waxaa wey wuxuu ka dhacaa waxaad ku xamdinood ammaani ruuxaan waxba kuu tarin oon waxba ku siinin oon kuu xisaanfalin baad ammaani ood u mahadnaqi sababtuna ay tahay wanaag uu leeyahay asagoo ku tilmaamaya darteed isagaa tilmaamo leh awsaafulkamaal buu leeyahay marka marka lifadlihi daatiyan baad yaad ku xamdinaysaa sida ilaahay subxaana wa tacala aan uga xamdino biawsaafi alkamaali waljalaal waxaan kaloo ugu xamdinaynaa lincaamihi waa xisaani ilayna marka alxamdu acamu mutacalaqan saasaa laga wadaa incaam iyo hayru incaamba xamdigu ruuxu waa mudan karaa xaggu laakiin wuxuu ka yimaada keliya lisaanka waa akhasu mawridan saasaa laga wado ama shukru waxaa la yihahda waa acamu mawridan acamu mawridan carabkana waa ka yimaada ruux waa lagu shukriyaa fal alla timidna shukri shukrigu noqon karaa saa darteed alshukru waa ficlun yunbiu can tacdiimi اlmuncimi liincaamihi bay yidhaahdaan markay tacriifinayaan waa ficlun yunbiu can tacdiim اlmuncimi liincaamihi waa fal ka waramayo kutusaya inaad weynaynayso axadkii wax ku tare abaalka kuu galay idan marka ficlun baa laga cabira isagii maadaama marka uu ka dhaco carabna uu ka dhaco adina uu ka dhaco jawaarix uu ka dhaco oo qalbigan uu ka dhaco waxaa la yidhi waa acamu ashukru acamu mawridan ee meeshuu ka imanayo saa darteedba wa qaliilu min cibaadiya ashakuur inahu kaana cabdan shakuura afalaa akunu cabdan shakuura acmaashan iyo salaadahan iyo khayrkan la imanaysan waa shukri filkan naftiisaa shukri ah maxaa yele cibaadadu waa nihaayatu maa yuqdaru caleyhi min altacdiim alla lagu weyneynaya falkan aad weyneynaysaa laftigiisa shukri ah idan waana jaari wuxuuna ka dhacayaa eh, eh, adimadii haddaad afka ka sheegtana ood carabka ka sheegtana waasna waa shukri marka ashukru acamu mawridan min alxamdi waamada soconnaa wa akhasu mutacalaqan wa akhasu sababan shukrigu waxaa keena keliya incaam man ancama ilayka wa axsana ilayka unbaad u shukrinaysaa saasaa loo yahy marka alxamdu akhasu mawridan min ashukri wa acamu mutacalaqan min ashukri washukru akhasu mutacalaqan wa acamu mawridan culama lawen isfahan khayr intaas marka waa inta waxaa kaloo ku jira meeshaan sheekhu uu leeyahay wnacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina shuruur اlanfus cinda ahli اlcilm wa adunuub wاlmacaasi shuruur اlanfus cinda ahli اlcilm wa adunuub wاlmacaasi wa min sayi'aati acmaalina sayi'aat اlacmaalna wa alciqaab wاlcadaab labada macno meesha ku jira shuruur اlanfus waa macaasida iyo dunuubta inaga dhacaysa dunuubta iyo macaasida waxay leedahay ciqaab iyo cadaab bay leedahay ilahi waxaad ka maangashay marka wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina naftayada sharkeeda ilahay ka magan gallo oo macaasiyo dunuub ilaahay baan ka magan gallay inuu naga ilaayaan rabbi weydiisanayna hadday dhacdo maxaa laga magangelaya ilahi waa min sayiaati acmaalina sayiaat اlacmaal waxaa weeye alcuquuba wاlcadaab camalka sayi-a wuxuu leeyahay oo amaradiisu waxaa weeye ciqaab iyo cadaab marka sheekha ku fasira meelo kale saa ugu fasira marka hadalkiisa isaga in lagu isku fasiro ayaa wanaagsan shuruur anfus waa asayiaat wاlmacaasi wa sayiaat اlacmaalna wa cuquubaatuha iyo eh, aaaarta ka dhalanaysa cuqubada marka wax dunyawiga loo celiyaa eh, khaatumada xun iyo dhabka kugu imanhaya iyo xanuunaha imanhaya ee ka imanaya jazaha ah yaa marka cuqubaadka laga wadaa cadaabkana ka akhrawiga ayuu sheekhu markaa ku ilaaqa man yahdi llahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah alhidaaya huna wa hidaayat اtawfiiq wاlilhaam man yahdi llahu falaa mudila lah eh, waman yudlil falaa haadiya lah hidaayadan ilaahay loo sugahayo subxaanahu wa tacaala oo ninkii hela uusan dhumaynin ninkii waayana uusan hanuunaynin waa hidaayatu altawfiiq walilhaam hidaaya loo ohan jira alhidaaya min xayu اlistilaax waxaa la yidhahda aw wa addilaalatu bilutfin biariiqin yuusilu ila lmaqsuud addilaalatu bilutfin biariiqin yuusilu ila lmaqsuud bay ku tacriifiyaan tacriifka asaga ah laakiin wuxuu u khuseeyaa markaad hoos u degtaan eh, hidaayada loo yaqaano hidaayat اlbayaani wtacriif ama hidaayat lbayaani wlrshaad la yidhahdo hidaaya tacriif walbayana waa la yidhahda hidaayat lirshaad walbayaanna waa la yidhahda hidaayadaasu tacriif ku socda oo addilaalatu bilutfin biariiqin yuusi il maqsuud hidaayatu irshaadan wa ama hidaayatu tacriifin wabayaan hidaayaadku waad ogtihiin tacriifku waa intaas anwaacdeedu waa afar qur-aanka lagu sheegay hidaaya caama lijamiici alxayawaanaat lijamiici alxayawaanaad oo dhan aladi khalaqa kula shayin aladi acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa uma hadaa acطaa kula shayin khalqah shay walba ilaahay uunkiisii buu siiyey xubnihiisii si doon u abuuray oo xikmadiisa ay keentay iyo awoodiisa subxaanaه wa tacaala uma hada haddana waa hanuunaya xubin walba wuxuu leeyahy wadiifo u qabto makhluuq walbo xayawaan kastoo noola qaabu noloshiisa u maaraystuu leeyahay ilaahay baa ku hanuuniyey manaaficdiisa u kasbado madaaridiisa oga leexdo jamiic alxayaanaad waa sidaa ilmihii saad uu dhasho afku naaska la aadahaya tarankiibaa socda oo xayawaan walba u socda rayiqay u noolaadaan bel waa hidaaya caama lijamiici اlkaa'inaati اlxaya marka hidaayada waa lo alhidaaya alcaama la yidhahdaa alhidaaya alcaama almushtaraka bayna jamiici alxayawaanaat alxaya oo dhan baa logu talagala qur-aankuna waa sheegay sabix isma maxaa la yidhi aladi khalaqa fahada wladii qadara fahada maa rabaa wladii qadara fahada marka hidaya waa hidaaya caama dadka waa ta ugu caamsan maxaa yeele dadko dhan bay wada gaadhaysaa makhluuqaadkao dhan bay gaadhaysaa weliba xayawaanaadka hidaayada labaad waa hidayada haddaad sheegayseen hidaayat tacriifi walbayaan waana manaatu takliif waatuu ku xihan yahay takliiftu ay ku xihan tahay manaatu takliif hidaayat tacriifi walbayaan ama hidaayat dilaalati walirshaad intaba waa la yidhahdaa wa ama hamuudu fahadaynahum fastaxabu lcama cala اlhudaa reer thamuud waanu hanuuni bimacnaa xaqi baa loo caddeeyey waxbaa loo sharxay laakiin waxay ka doorteen hanuunkii gaalnimay ka doorteen gaalnimay ka doorteen nabigaa la yidhi wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim wa hidaayatu tacriifin wa bayaan waa nabi allow dadkao dhan bada xaqa tusaysa laakiin ninkii doonaa qaataa ninkii doonada waa ka tagahayaa adugu taasha kuma taalo hidaayada saddexaad waa hidaayatu atawfiiq wlilhaam hidaayat ilhaam wtawfiiq hidaayat ilhaam watawfiiq baa la yidhahdaa middaa hore middaa hore u koobaad alhidaaya alcaama waa mustalzimatun lilihtidaa midda koobaad ee caamadaa ah makhluuq walboo nool ilaahay wuu hanuuniyey kayfiya ee ariiqu noloshiisa ku maariyuna tusay iyo qaab u noolaado danti laga lahaana uu fuliyo idan ma kala hadhaantaa iyado oo waxaa ku muuqanaya qudrat ullaahi wa xikmatihi baa ku muuqanaya hidaayadan labaad ee hidaayatu tacriif walbayaan laa tastalzim اlijtidaa xaqa in lagu tuso lagu caddeeyo ayaa dhici karta xaggan adan adan hanuunin waa tacriif waa lagu tusiya laa tastalzimu alijtidaa waan isfaanaan u hidaayadan saddexaad iyadoo horay la tahay hidaaya tawfiiq walilhaam tastalzimu alhidaayata walihtidaa inaad hanuuntay keenaysa taa marka ilahay keligii baa iskale tii koobaadna alla keligii baa iska lahaa tan labaadna axad walbo wax tusahayo oo daale ah ayaa iskaleh ta saddexaadna alla khaas u ah oo hidaayat اtawfiiq walilhaam in qalbigaada nuur iyo hidaaye iyo khayr lagu tuuro oo la geliyo allah iskale subxaanaه wa taala wata nabiga loo diiday inaka laa tahdii man axbabta hidaaya tawfiiqi wailhaam wey laakiin nabigu waa hanuuniyey adeerkii hidaayata tacriifin walbayaan waa hanuuniyey wax walbuu u cadeeyey juhdi o dhan buu ku bixiyey waana tii hore le wainaka la tahdi ilaa siraaطin mustaqiim wainaka la tadcuum ilaa siraaطin mustaqiim amaa tan dambe le inaka laa tahdii wa hidaayatu tawfiiqin wailhaam qalbigaada ilaahay hadduu jecgeliyo khayrka inaad jeclaataiyo islaamka ma dhumaysid waa hadda laga hadla may hadi llaahu hidaayata tawfiiqin wa ilhaamin falaa mudila lahu waman yudlil falaa haadiya lahu waa isla faanan umalaynaya waxaa kuu soo haray markaynu tukanayno waxaan dhana ihdina siraat almustaqiim hidaayada rabbi aan ka dalbayno waate waa labaduba labaduba lagu khaldama hidaayatu tacriifin wa bayaan iyo hidaayatu tawfiiqin wa ilhaam labaduba sheekh maxamed labadubaad u baahan tahay ilahi inuu xaqa ku tuso oo daliilka ku tuso oo waday toosna kugu hanuuniyo xaggana qalbigaad u geliyo khayrkii labadaba waa loo baahan yahay ihdina siraat almustaqiim wa hidaayatu bayaanin wa tacriif wa hidaayatu ilhaamin wa tawfiiq labadaba way ku jiraan maxaa labadu addoonku u baahan yahay inaad hayso ma buuxda mise ah. labadood u baahan tahay fi kuli laxdatin wathaniya dilaale iyo bayaan ood u baahan tahay hidaaye ilhaam iyo tawfiiqna ood u baahan tahay culamada qaarkood baa ku khaas yeela hidaaya tawfiiqin waa ilhaam sax ma ah waa labadu way ku jiraan waa baahi joogta ah, labadoo loo qabaa intaa marka aynu kaga tagna insha allahu tacaala muqadimada ti afraad hidaaya afraad baan ka tagay hidaaya afraad waa waa gaayatu haadihi gaayatu hidaayat اlilhaam wالtawfiiq gaayadeedu iyo tamarada waa maxay wa alhidaayatu fi اlaakhira ilى طariiqi اljanة aw ilى طariiqi الnar in اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati yahdiihim rabhm biimaanihim tajri min taxti fi janaati ayadda soo qabta suuraة ibrahim yunus fi janaati الnaciim suuraة muxamed maxaa ku jiray carafaha lahum sayahdiihim wayuslixu baalahum ay waa ariiqu ljanna marka hidaayada afraad waa alhidaaya ila aljanna albaabadii jannada iyo wadooyinkeedii baa laguu leexinaya marka aakhare la tago ahlu naarkiina wadooyinka naarta loo leexinaya waqifuuhum inahum ayadda uxshuru ladina dalamuu waaswaajahum wma kaanuu yacbuduuna min duuni illahi fahduuhum ila siraat aljaxiim marka hidaayat tawfiiq waa ilhaam ninkay seegtay fahduuhum ilaa siraat aljaxiim wey waa hamarada tan wey qaayadeedii ninkii ilaahay siiyeyna yahdiihim rabuhum biimaanihim wey ay marka labadaasa kale yihiin hidaayatu alhidaaya alcaama lijamiici اlkaa'inaati اlxaya iyo hidaayatu tacriifin wa bayaan hidaayatu tawfiiqin wa ilhaam hidaayada afar waa hidaaya ilaa ariiq اljanna aw الnaar aw الnaar ciyaada biاllah afartaa nooc bay noqotaa idan saddex laba waxaa la khaasa ilaahay subxaanaه wa tacaala labana uunka iyo allaba waa wadaagaan bimacnaa ilaahayna waa leeyahay ummadiisana waxbuu ka siiyey isagaa ka siiyey maxaa yeele jannada marka la tago wadooyinka naarta dadka tusahaya dadka malaa'ig wey kaxaynhaya kuwa jannada dadka goynaya malaa'ig weeye ilaahay baana kaxeeyo halkaa marya odhanaya marka hidaayat اlbayaan watacriif iyo midan dambe ila الnaar aw ila اljanna ah waxaa weeye waa mushtarag weeye oo axad walbo ilaahay siiye baa bixina yaa awoodi kara inuu la yimaado labada ta koobaad iyo ta saddexaadna waa khaasatun khaasataani biاllahi subxaanaه wa tacaala fadl sheekh xafidakum <coughs> اllah qala sheekh ama bacdu faqad sa'lanii man tacayanat ijaabathm an aktuba lahm madmuuna ma samicuuh mini fi bacdi اlmajaalis min alkalaami fi اltawxiidi wاlsifaati wafi اlsharci wاlqadar limasiisi اlxaajati ila taxqiiqi hadayn اlaslayn wa kahrat اliطiraabi fiihima فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر والعبادة, والعبادة في طبعته والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في في أنواع الضلالات نعم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد الحمد له والتوحيد والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وxuu u sababka keenay kitaabka inuu alifo ama risaaladan u jamciyo wuxuuna inoo sheegay sheikhu inay weydiisteen man tacayanad ijaabatuhum daday laazimtay in loo jawaabo oo laga yeelo matluubkoodii inuu u qoro madmuuna maa samicuhu minii waxay iga maqleen nuxurkiisi madmuun huwa waa nuxurka khulaasadii iyo lubiga buu sheekhu ka wadaa fii bacdi almajaalis majaalis ama majaalis sheekhu ku dooday ahaayeen majaalisuu ku dooday oo munadara uu ku galay ayay ahaayeen sida loo badan yahay daadan waxay dhn iska majaalis cilmi ah laakiin majaalista muhiimkay dadku codsan jireen in loo qoro waxay ahaayeen majaalista sheekhu munaadara ku galo ama munaadaro dhacday uu ku talkhiisiyo ayay aada u codsan jireen oo ahaa minal kalaami fi tawxiid wasifaat culamada dhaqan bay u leeyihiin markay daday jecel yihiin ama u arkaan su-aashood in laga jawaabo ay muhiim tahay inay ajiibaan muxuu wadaadkii wadaadkii xanafigaayee iska lahaa ah musalama hubuut maxay weydiistay buu ihi man huwa karuuxi liljasad man huwa karuuxi liljasad baa iweydiistay inaan kitaabka u qoro marka kolba ruuxa ku weydiinaya inaad u jawaabto yay ku xidhan tahay martabada iyo meeqaanku kaa joogo marka sheekhuna de maadaama uu caalim ah rabbaani ah, ummadana doonaya inuu khaladaadka ka soxo waajibka u taagnaaba haddii laga codsan in loo khulaaseeyo laga codtay inuu khulaasay maxaad moodaa min alkalaami fi tawxiid wasifaat in laga hadlo towxiidka ilaahay iyo sifaatka idan maxaa weeye waa khaas buu ka cadfay caam towxiidku ayaa caamsan sifaatkuna waa mina wa fi sharci walqadar mar hadduu markaas lagu kala qaaday alkalaamu fi tawxiid wasifaat wuxuu wadaa labadii towxiid utaqaana tawxiid alasmaa wasifaat iyo towxiid rububiya towxiid rububiya towxiid alafcaal wlkhaaliqiina qaybta hore fi tawxiidi waifaat fi tawxiidi waifaat tawxiidka hore waxaad gelinaysaa waxaad ka dhigaysaa ka hore tawxiid rurooye asifaatna alasmaa wasifaat wa fi sharci wlqadari wa fi sharci wlqadari ashar waa sharcigeena caadida ataxriim wataxriim ee axkaamta takliifiga iyo midda wadciga iskala taqaanaan qadarkuna waa ilaahay subxaanahu watacaala awoodiisa iyo sirtiisa wey waa inay iman doontaa sagoo sheekhu sharxaya allah asalaam qaybtaan dame marka asharcu walqadar waa asalka u dambeeyo sheeku faahin doona asharcu walqadar asharcu walqadar wuxuu isku raaciyey filahma waa amraan amri kowni ah iyo amri sharci ah ama amar kowni ah iyo amar diini ah ama amar qadari ah iyo amar sharci ah sada u kala qaado labadaa waa israacaan waa wax ilaahay kasoo fulaya oo addoommada la leh oo amarkiisa iyo mashiicadiisana ku xidhan oo afcaalu rabbi bay hoos tagayaan saasuu iskugu xidhaa marka sheekhu haddiga qadarka iyo sharciga isu raaciyaan alalla walkhalqu walamr amarkaasa ku wada jiraan amarkaasa ku wada jiraan wuxuu yihi sheekhu maxaa keentay limasiisi alxaajati baahi daran oo loo qabo ilaa taxqiiqi hadayn asnayn labada asnayn la xaqiijiyo oo la sugo taxqiiq waa maxay waa waa ihbaatu shay bidaliilihi ihbaatu shayi bidaliilihi waa taxqiiqa cilmiga ah kii makama hadlayna kutubta la taxqiijinaye maqdudaadka laga hadlaayo ka waa taxqiiqu shay ihbaatu shay bidaliil waljawaabi can ilmucaarib labadaa rukni ka koobaya ihbaatu shay bidaliilihi maca nafyi lmucaarib ama maca aljawaab can almucaarib ilaa taxqiiqan il aslayni labada asal in la sugo oo ah alkalaamu altawxiid wasifaat iyo asharc walqadar mid walba daaifa kulumtaytii buu sheeku rabaa inuu saxo wakarat itiraabi fiihima isbaraanbarkoo ku batay darteedna baahi loo qabo in la xaqiilaba asal ko iyo itiraabu nnaasi fiihima atawxiid wasifaat iyo ashracu lqadar itaraba ahlulkalaami ahlulfalsafa ahlulsuluuk nin walba waa ku fashilmay ilaa man raxima rabu fainahuma maca xaajati kuli axadin ilayhima ayadoo mid walbo asal tawxiidkii sifaat sharcigii qadarka axad walba uu u baahan yahay wamaca anha ahla nadari meeshaa marka waxaa ka go-an bay dhihi jireen khabarkii baa maqan bay kuli dhacan fariisku malaala waad iska fahmaysaa wamaca an ahla nadar ahla nadar sheekhu markuu itlaaq wuxuu ujeedaa ahl kalaam ahl kalaam ahl nadar waalcilmi israaciya waaliraada waalcibaadana waa israaciya haddana waa u artaa wamaca an ahla nadari waalcilm ahla nadar waalcilmi qolyaha sheegta ee nadariyadku ku badan yihiin ee suluuga iyo tacabudka iyo tanasuka ku yaryahay kuwaas u yaqaana ahlu nadari waalcilm waa mutakalimiinta nina falsafiyaadka iyo nadariyaadka iyo hadalkaa ku badanaya nina asagoo cilmi waxaa u badanaya jaanib alcibaadati watanasub jaanib nin walba u badan yaha loo idaafeeyaa saurikum daar alfaasiqiin marka leeyadan ahlu salaxna waa joogaan lakin maxaa u batay faasiqiinta u batay ahl الnadari wاlcilm wاliraadati wاlcibaada ahlu iraada wاlcibaada ahlu irada wاlcibaada waa ahlu tasawufi والسلوك أما أرباب الأحوال والمقامات إذا النظر هو تومرتين والفكر في حال المنظور فيه النظر حال هذا waxaa la yidhahdaa waa alfikr fi xaal manduur fi xaali lmanduuri fii waadoo ku fikira shaygaad fiirinayso nadarku laba labuu noqdaa nadar faasida iyo nadar saxiixa ayuu noqdaa nadar saxiixa iyo nadar faasiduu noqdaa nadarka saxiixa ah laba u qaybsamaa nadarun fi lmaluub wa nadarun fi daliil nadarun fi lmaluub nadarun fi daliil aw ilmas-uuli canhu aw nadrun fi daliil midka hore labada haddadan kala saarin ishkaalada ay ka ahlukalaamka iyo mutakalimiinta iyo falaasifada iyo manaadiqada ayaad ku rabaatisa oo masale ay yidhaahdaan halinadaru yudaadu lcilma ama halinadaru yastalzimu ljahla iyo halinadaru yastalzimu shaka falsafiyaadkaas waxaad kaga badbaadaysa inaad tirahdo nadar ugu laba qaybood nadar saxiixa iyo nadar faasid ah nadarka صaxiixa labuu noqdaa الnadaru fi fi اlmas-uuli canhu aw fi اlmaطluub iyo annadaru fi اdaliil annadaru fi اdaliil ystalzimu almadluula cilmigu inuu keena annadaru fi daliil ystalzimu اlcilma daliilka haddaad baadhood fiiriso daliilka qudhigiis daliilkii baad heshay waad fiirisay waxaad eegeysaa fi dilaalatihi calى اlmadluuli wاlmaطluub الnadru fi اdaliili ystalzim اlcilma waan isfaana ila tahay jahlina shuqul kuma laha waxaa ku yimid annadaru fi اlmas-uuli canhu waxaa lagu ninkan wuxuu sheegta nabinime hal huwa saadiqun aw kaadibun hal huwa mutanabiun aw nabiyun saadiq waa lagu weydiiyey ma daliil baad fiirinaysaa mise mas-uulu canhu baad fiirinaysaa mas-uulu canhu markaad marka masuubacahu fiirinayso annaadiru hunaa laysa caaliman bal huwa shaakun fii xaali nadari xilliga uu baarayo maxamed wuxuu sheegay maranbaa ma beenbaa tusaaladan ka hadlayo ama ruuxa lagu yiri ruuxa ma been buu sheegay mase run buu sheegay aad fiirinayso waxaa tahay shaakun fi uuli canhu aw fi lmanduuri fiihi waad ka shakisan tahay markaad baaritaanki dhammaysato baaritaanku wuxuu kuu geynayaa daliilkii sidqiga ama daliilkii kadibka daliilka markaad fiiriso hada daliil ystalzimu almadluula aw alcilma inuu hebel saadiq yahay iyo inuu kaadib yahay waxaan ku uri waxaan ma ba mise waa caag geed loo ekeysiiyey mise waa dhagax la mariyey rinji u ekaaday balastig iyo caag annadaru fi lmas-uuli canhu aw fi lmanduuri fiihi laa ystalzimu اlcilma bal الnaadiru cinda daka waa maxay waa shaakun fi lmanduuri fiihi wuu ka shakisan yahay lakin الnadra fi اdaliil ystalzimu اlcilma marka nadarka maxaad u qaybiseen labaad u qaybiseen nadarun fasidun wa صaxiix صحيح nadarka saxiix amaad u qaybiseen nadar fi fi daliili wa fi waan isfahna ila tahay marka nadarka muhiimka ee ku muhiimsan waa anadaru fi daliil shuruudu nadar waad soo marteen shuruudu nadar waad soo maray afar bay ahayd an yakuuna naadiru nadarka saxiixa ah ee cilmiga keenaya ama daliilka ku saabsan an yakuuna naadiru kamil ninka fiirinaya ee wax baarhaya aaladu wax ku baari laha waa inay u dhamaystiran tahay nin indhoola waxaa tihi fiirin waxaan ma guudayaa mise waa cas yahay indhoola waxaa tihi shaygan mafi cas yahay mise wuu madow yahay idan maha alla ka maqo aalatoe dhagoola waxaa tihi waan kula hadlayaay ruuxa kula hadlaya masaynaba mise waa xaali <laughs> idan shardiga koobaad waa an yakuuna naadiru amil al shardiga labaad wa an yakuuna nadaru fi daliila fi shubhatin waa inaad daliil eegto oo waxaad filaysa uu daliil yahay laakin shubha aysan ahayn washubhatu cinda ahli lcilmi waa maxay waa maltabasa cala naadiri amruha faاctaqadaha daliila walaysat bidaliil waa ma cala naadiri amruha faاctaqadaha daliila walaysat bidaliil idan an yakuna الnaadiru kamil اaala an yakuuna الnadaru fi daliilin la fi shubhatin iyo waxaa kaloo shardi ah an yakuuna almaxalu maxala nadarin yani maalu laa maxala daruura daruuriyaadka de uma baahna ijtihaad nadar waa inuu cilmu na- istidlaal yahay oo wax tafakur iyo istidlaal iyo طalab iyo kasba u baahan inuu yahay saa darteed markaad marayso usul fiqa kitaab اlijtihaad shuruud ijtihaad waxaa ka mid a an yakuna almaxalu اlmujtahadu fiihi anlaa yakuna cafwan anlaa yakuna almaxalu اlmujtahadu fiihi daruuriya ضروريا faina اlijtihaada fi daruuriyaati laa yuctabaru ijtihaadan waina waa maxay waa maxay waa talaacub ama waa takdiib cinda ahli اlcilm shardiga afraad muxuu ahaa shuruud nadar afartiisi ii dhamaystira يكون الموضوع استدلالا waan sheegnay waan sheegnay waan sheegnay taasna waan sheegnay an yakuna nadaru kamil aala an yakuna nadaru fi diin ilah fi shubhatin an yakuna almanduru fiihi qaabila lilnadari wاlاstidlaal oo usan daruuro ahayn tabaan kasoo bilowna taa waa sheegnay من الآن لو بالله kaamil allaan ku bilownay mataa waa samaradii waa shardiga afraad soo xusuusta almuhim sheekhu wuxuu yidhi dib dhib mala intaa haddaad- waad meel- meel- mar kale ma soo xusan doonaa afar buu leeyahay afar buu leeyahay shuruudunada afar bay ahayd macna ahla الnadri wاlcilmi wاliraadati wاlcibaada aliraada wاlcibaada wa ahlu الsuluki wالzuhdi wالtanasuk laabudda lahum waxaa laga maarmaana laabudda an yakhira aw yakhtura labadu waa la akhriyaa lahum fii dalika min alkhawaatir ninku hadduu yahay nin cilmi oo kalaamiyaadka iyo nadariyaadka ka hadlana qalbigiisa waxaa kusoo dhici shubha iyo shahawaad hadduu yahay nin mutanasig oo mutazahid oo mutacabidana qalbigiisu waa u furan yahay khawaatir badan yaa ku furan laabudda an yakhtura lahum aw an lahum fii dalika ay fi اtawxiid wاsifaat wa fi sharci wاlqadarihe min alkhawaairi jamcu khaairin khawaatirta nafta ku timaadana waa shan hadda horna waa idiin sheegay khawaatir annafsi waa shan haajis iyo khaatir iyo xadiidu nafsi iyo ham iyo casm baa la yihahdaa inaad fahanteen baan umaynaya haajis haajis iyo khaatir iyo xadiidu nafs iyo hami iyo casm saddexda u horeysa lagima haysto sharcan alhaajis alhaajisu waa maa yulqى fi الnafsi adoo iska fadhiya wax qalbigaa lagu soo tuuraya hawl baa kugu soo kordhaysa markiina waa ku dhaafaya adoo iska fadhiya hadda wardinaya waxaa kugu soo dhici aabbaha xalay inuu dhinto sooma dhici karta daf durb waa ku dhaafaya duqna waad bariidaysay waad salaantay waxaa lagugu soo tuuray duqa xalay amay saaka markaa kaa tagteen kadib kabahaadayba ilan corona virus baa dadka baabiinayay <laughs> wamaa yulqa alhaajisu maa yulqa fi nafsi min gayri taqarurin waa ymuru maran sariica haajis baa la yidhahdaa maxaa ii soo hadhay khaair khaairku waa maxay waa jarayaanu maa ulqiya fi nafsi fi nafsi saasuu kugu soo noqnoqonaya jarayaan hadduu daf kugu maro waa maxay waa haajis hadduu soo noqnoqdo waa khaair nafs shay jarayaan maa ulqiya fi nafsi fi nafsi taradudka xadiidu nafsi baa lagu tacriifin doonaa taradudka saasaan u yar diidanaya wixii lagugu soo tuuray oo nafta kusoo noqnoqda daf wuu kaa baxa kugu soo noqdaa wuu kaa baxa acuudu billahi min ashayaan arajiim waa iska naartaa wuu soo noqdaa kaana maxaa leedaa tuu sheekhu hadda ka hadlayo wy nabiguna uu mara qaarkood ku tilmaama waswasa waxaa ma dareenteen ha daka sariixu liimaan alamdu lilahi rada kaydahu ilala waasoosa waa khaairka idan khawaairtiibu shoka hadlay dadka ku imanaysa adoo ahlucilmia ah ama ahlucibaado ah waxaa maskaxda kusoo dhix howlo fara badan ood u baahan tahay cilmiaad kaga badbaado iyo towfiiq rabbaania subaan ilahi ku siiya subxana wa tacaala maxaan maraynay xadiiu nafs xadiiu nafsi asagu waxaa la yidhaha waa taradud nafsi fi tarki walficli taradud nafsi tarki walficli khaadirku kugu soo noqdo kugu soo noqonayay yaa naftu waxay ku bartamaysaa oo ku baltamaysaa ma samaysan waa iska daysaa ma samaysan waa iska daysaa xumaan baa niyada kusoo dhacday kuray baad iska tahay weliga aan guursanin xoogow xubinka tarankaabaa eh, ku yar dhibay waxun baa qalbigaada kusoo dhacay ma samaysaa ma daysaa taradud nafsi ah, waa naftoo ku eh, baltanta fi ficli shayi wa tarkihi ma samaysan madaysa min ayri tarjii min hayri tarjiix dhinaca dad rajaxdo waa hami ma samaysaa madaysaa ya oo qalb weli ficil ma ah taradudu nafsihe fi tarki maa ulqiya fi nafsi oo khaairki fi tarki maa ulqiya fi nafsi aw ficlihi min hayri tarjiix ka waxaa le xadiiu nafs idan maxaa inoo soo hadhay ham alham waa maxay waa tarjiix lficil ha kii hadda ad soo marteen ee xadiidka nafsiga tarjiixun ku dar shayga inaad samayso iyo inaad daysaad ku baltantay waa xadiidu nafsi maca tarjiix waxaa kuu badatay oo niyadaad u badatay inaad samayso hada huwa alhamu maxaa yimid alcazmu quwaة الtarjiix maca alcazmi biاlficli quwaة الtarjiix maca alcazmi بالفعل biاlficli sheekh marka faariq u dhexeeya hamigii kan maxaa marka waa quwada iyo casmiga tarjiix waa jasmi ma wadanin macnaha waxaad go-aansatay inaad samaysa laakiin weli maad maaba go-aansanin Ha- ha- hamigu wuxuu ahaa inaad samayso iyo inaad dayso waxaa kuu roon inaad samayso yaa kusoo baxday ma dhicin almaslaxatu fi lficla inaad iska daysa shebel maanta maadaama aabba hadda ka hor dhibkaa ku samey ma dishaa mise waad daysaa ma dishaa mise waa daysaa maslaxa waxaa u aragta inaad aar inay fiican tahay laakiin weli maadan go-aansanin dil dil oh. marba haddaad rajaxda jaanibka samaynta qasdan baad ka rajaxday wa niyatan oo say ku rajaxday likatrati اlmanaafici aw ilmasaalix اlmarjuwati min baa kuu xoog badnaatay marka waxaan leenahay waa waa eh? العزم alhamu الهم alhamu ama alcasmu waa maxay waa quwaة tarjiixi maca aljasmi biاlficli caawaba inaad dishaad go-aansatayba iska bada warkaa waa soo dhama maslaxa ku jirta iyo waa ammaan baad ka heli dowlad goys waxaa tiri iyadaaba dhab ah haddaadan dilin ninba ma tihid inahu araada qatla inahu kaana xariisan calى حريص qatli على قتل صاحبه saaxibihi alhamu marka waa muaakhadun wa yuctabaru fi اlxasanaat wa yucfى fi الsayi'aat wahada min fadl اllahi subxaanaه wa tacaala calayna wacalى الnaas hamigu waxaa waa lagu lagu qoraya waa muctabarun fi baabi اlxasanaat lifadl اllahi waraxmatihi wa ixsaanihi limakhluuqaatihi ama waa muktaf ama alcazmu waa muctabarun fi ljan fi طرفين قوة الترجيح مع العزم في الفعل ومؤاخذ في السيئات مؤاخذ به في السيئات وفي الحسنات أما الهاجس والخاطر وحديث النفس ف ومعفو عنها صدح راس في إجماع أهل العلم هم hamigaa ikhtilaaf ka taagan yahay ama alcazmu falaa khilaafa fiihi casmigu inuu muctabar yahay fi jamiici alabwaab waman cazama an yakfura qadan kafara bilxarm caqade waa casmi midkaan asaga man waman cazama man hama lmadi fuqada eh, diqadooda waman cazama an yakfura bacda shahrin kafara fi lxaal camigan hame ma dhahaya laannu hamiga khilaaf baa ka taagan culus marka xadiidka ina fi lmadinati qowm ma dhahayayo waa cami camigu maasug ilaah idan khawaatirtaa iyo baab warkaa keentay khawaatirtu waa intaas alkhawaatir falaa budda an yaktara lahum fi dalika min alkhawaatiri waxyaabaha kusoo dariyaan waahidaat nufuus nafta waxa kusoo darinaya ee ama xun ama aan jawaabta aan lahayn ama shukuukaadka ama shubahaadka iyo walaqwa ma yaxtaajuuna macahu ilaa bayaan huda min adalaal waxaa la ogyahay buuri ahlulcilmi wاnadr ahluliraada wاlcibaada waxaa qalbigooda ku imanaya min alkhawaairi wlaqwaal alaqwaal ictiqaadiya watasdiiqaad buu ujeeda aqwaasha ictiqaadiga tasdiiqaad waxaa ku imanaya ma yaxtaaju ilaa bayaan huda min adalaal in hanuunka laga cabeeyo baadida laa siyama maca katrati man khaada fi dalika bilxaqi taaratan waxaa intaa usii dheer abwaabta towxiidka iyo sifaatka iyo qadarka iyo sharciga dad badan baa ka hadlay oo dhumbaday oo kaga hadlay xaq taaratan wa bilbaaili taaraat marar badanna si baaila ah oga hadlo oo dadki dhuminaya bejelkii ku badan weeye alxaqunooba ku yiri mararka qaarkood wamaa yactari quluuba fi dalika min ashubh shubhana taxriifka dhowba soo maraysa igu cilmaysaa shubha jamcu shubhati wahiya ma ma cala annaadiri amruha faاctaqadaha wlaysa bdliil wmaa yactari waxa ku darinaya w min alictiwaar yactari alquluuba quluubta oo fii dalika baabka oo ah fii dalika tawxiidki iyo dawaamuca iyo sharcu qadar min ashubhi alatii tuqicuhaa tuuqicuhaa damiirka qulubtaad u celinaysa ku ridaysa fii anwaaci dalaalaad anwaaci dalaalaad baadiyo kala duwan jahli murakabaan u badan hade marka dalaalka soomku cabirayo aljahl murakab buu ujeedaa waana baabka aad buu ugu badan yahay ilahi subxaana wa e, naga badbaadi su-aal ay dalabo weydiisteen iyo baabka la weydiistay sheekhu aada u culus fi sharci ku culus wa martabatu fi diin aada u culus tahay iyo dadka ka hadlay oo marar badan xaq dara ku hadla dadka xaqa sheegayna ay wagar yihiin ila hal mar buu ku yii taaratan marna taaraatin buu sheekhu ku yidhi inay xaqu yar yahaybuu ku tilmaamaya eh, baatilkuna badan yahay waxaas marka waxaa loo baahaya miisaan miisaan baa loo baahaya marka dalaalku wuxuu ka imanayaa kitaab dambana sheekhu u wado qeybta hore uluayka saddex saddex ulud way kitaab laba ulud waa alkalaamu fi tawxiidi walasmaai wasifaat tawxiid walasmaa warububisu kaga hadlaya waana ta u muhiimsan laba asal buu ku sheegi doonaa وأصل الخبراء ah ka dhigi doonaa dadka bini aadamka oo dhan marka abwaabtan loo fiiriyo risala marka waa risala jaamica farida fi baabiha qaybta u horeysa marka alkalaam fi tawxiidi walasmaa wasifaat oo ama tawxiid rubiy alasma sifaat u khaladku laba asal buu ka imanaya laba asal buu ka imanaya oo sheekhu sheegi doono sheekhu wadi laakin waxaan rabaa adugu maadaama aad daaris inaad eh, fahanto meeshu wax u socdaa dalaalka baabkan oo dhan wuxuu ka yimid laba asal labadaa asalla waxaa usi asala hal asal labadaa asal idinku muhiimsanayd aan fici doontan ba hadda idiin sheegaya asalka koobaad ee dalaalka keenay fii baabi alasmaa'i wasifaat waa wujuudaadka xaqaa'iqoo isku darmaday wadaada allow in badanna fadhiyo kale waan ku wada hadalnay shayga wujuudkiisu waa afar lishay wujuudaatun arbacatun oo ahaa wujuudun fi dihni wa wujuudun fi lafdi aw الnطqi wujuudun fi اlrasmi wاlkitaabati wa wujuudun fi اlkhaariji wاlacyaad afartaa jiritaan shayga hadday isku darmato waxaa ka yimaada tacطiil baa ka yimaada hadday isku darmato tashbiih baa ka yimaada hadday isku darmato tamhiili takiif baa ka soo booda tactiil baa ka soo booda adiga maalan xasan marka lagu yidhah waxaad leedahay wujuudaatun arbacatun xasan ood weligaa arag marka lagu sheego nin xasan la yidhaahdo xasan xasan dhooya dad maqasho dihriga waxaad sawirinaysaa qaabba xasan u sawirinaysa hada tasawur adihni maxaa lena waa wujuudu xasanin fi dihni haddaad magacii xasanaa qorto ama sida aad u suuraysato u dhigto macnaha wujuud xasan fi haddaan lafdiga xasan ku dhawaaqo magiisi magaciisi xasan hebel aan dhaho waxaan leeyahay wujuud xasani huwa saddexdaa jiritaan xaqiiqa ma aha wainamaa hiya waa waa jirin tamthiil xaqiiqada jirtay baa la matalaya imaa bilafdi wa ima fi tasawuri dihnan wa ima bilrasmi walkitaabati waltaswiir alxaqiiqa xaqiiqada dhabta ee shaygu leeyahay waa wujuuduhu العين في الخارج ولكن وجود شيء في في الخارج في الواقع في الأعيان والد هذا وجود شيء في الأعيان في الواقع في الخارج والد هذا هذا هو الوجود الحقيقي wal akhriin akhasu dari tiin maaha tiin maaha taasaa shayga xaqiiqa xaggee shaagu marka imanaya shaagu wuxuu ka imanaya inaad moodo wujuudu shayi fi inuu yahay inuu khaarij ka joogo saa waxay waaduhriin oo sheikhu aad ku mari doonaa ama ku mari doontaan alwujuud alkuliyu laa xaqiiqata lahu fi lkhaarij almuطlaq اlkuliyu laa xaqiiqata lahu fi اlacyaan laa yuujadu shayء kuliy fi اlkhaarij fi اlacyaan الإنسان من حيث هو إنسان markaad leedahay waa xaqiiqa diniya sawiraysaa weli laakiin insaaniya waxa la yidhahdo banaankaa taagan oo taaban kara ma jirto insaaniyatu kulli shayin waa bixasabihi insaaniyada xasan dhooyatayda way ka duwan tahay tagaraad iyo ta jaamac kala duwan yihiin ta ta jaamac waa kala duwan yihiin ta maxamed iyo sheekh maxamuud waa kala duwan yihiin insaaniyatu kuli shaksin waa bixasabihi madowgaada iyo dheerarkaada iyo cadinkaada iyo caqligaada iyo dadnimadaada kulliteed waa ka duwan tahay kayfa yatasaawayaan annaasu fi linsaan waa mutasaawiyuuna fi dihni laa fi xaqiiqa alkhaarijiya dhibku halku ka bilow halkaa meesha lagu dhumay falaasifo mutakalimiin ku dhumeen aafid halkaas ka timi markii yad la sheego ama cilmi la sheego ama iraado iyo quwo iyo qudro la sheego haddaad tii ilaahay iyo tii addoommadii aad tiro waa mutasaawiyuuna fi lwujuudi dihniyi aad u qaado fi lwujuudi alkhaarijiyi waa meeshu shaasi maraya may fahamtay hadda loo socdo mm-hmm. ishkaalku meeshu ka imi halkaas wey idan marka laba shay la sheego waxay wadaagaan keliya tasawurka dihniga ah ama dhigidda la dhigayo ama dhawaaqa lagu dhawaaqayo bay wadaagaan laakiin ma wadaagaan xaqiiqda khaarijka maxaa yeele cilmiga maxamed iyo cilmiga mukhtaar kullun waa bixasabi shaksihi idan alkuliyu laa yuujadu fi lkhaariji kuliyan wainama yuujadu mushaqasan mucayana الإنسانية لا توجد في الخارج كلية عامة إنما توجد في الاشخاص ولا مشخصة معينة بزيد وعمر وز- وجبير وعبيد شابو ترما وصعنا إنها في تاجزة هنا وصعنا الربا وخطر وماشي ضدك دم الدرس وأقول بحول في asalka haddaad fahamto waxaa kaa furmay jamiicu shubahaat markay yidhahdaan qolyahan eh, sifaatiyadu ilahay waxaan sugaynaa alqadr almushtarak alqadr almushtarak alcilm wasamc sifaatka rabbiga iyo kuwa makhluuqaadka markaan isku eegno waxaan sugaynaa alqadr almushtarak firaara min ataciil waxaan anfinaynaa waxaan anfinaynaa alkhaasiya anfinaynaa lilinsaan bacaanlahay ka anfinaynaa firaaran min atashbihi watamhiil watakiif la sheego mafhuumka luqawi cilmiga waan sugaynaa mafhuumu cilmi luqa waxaa wadaagaa makhluuqa iyo khaaliqa haddaad mafhuuma luqawa inkirtood dafirto maxaa imanaya ilaahay qowlkiisu ma wadaagaan mafhuumka guud ee cilmi la yidhaahdo ama wujuud la yidhaahdo ama samci iyo basar la yadab tirado waxaa ka laazimi laa wujuuda walaa cilma walaa leanna ma fahmi karraa inagu makhluuq baanahay binisbati ilayna waxaan ku fahmi karraa inaan qadri mushtarag ah oo cilmi la yidhahdo aan suuraysano oo u dhexeeya bayna alkhaaliqi waalmakhluuq khaasiyada marka cilmiga makhluuqa baa ilahay ka anfinayna khaasiyada cilmiga khaaliqana waxaan ka anfinayna makhluuqa say u kala baxaan limaada haddii khaasiyadii rabbigay aan u sugno makhluuqa maxaa ka laazim tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliq haddaan khaasiyadii makhluuqa ilaahay u sugnana waxaa ka tashbiihu lkhaaliq bilmakhluuq idan labadaa marad bay udhexaysaa baasho labadaa shay wa in laska ilaaliyo marka alkuliyu fi dihni haddii lagu khada eh, fi lkhaarij balaayaa ka dhacda balaayadaa ka dhacda marka halkaas dadka shayga uu leeyahay afartaa waa in la kala ogaado marka waa eh, mutasaawiyatun fi dihni kulliga waa mutafaawitatan fi lkhaarij fi lkhaarij laa yuujadu kuliyun fi lkhaarij sheekh maxamed haydhin mutafaawitun fi lkhaarij laa yuujadu macnan kuliyu ama shay-un kulliyin fi lkhaaliq abada wuxuu ka anfacayaa ilaahay subxaana wataala wuxuu ka anfacayaa baabu tacqiil iyo tashbiih baad kaga badbaadaysa ilaahay ma jira subxaana watacala ilahay waa mawjuud wujuudka ilaahay iyo wujuudka makhluuqa maxaa ka dhexeeya wujuudun fi dihn fi lkhaalijna wax kala duwan yihi wujuudka ilaahay waa mid qadiima oo waajiba oo azali ah oo yamtanicu wayastaxiilu cadamuhu kaaduna waa mid xaadiid oo daciifa oo sakarada hadda la abuura hadhow la waayi karo mar hadiyo goor waxay ku wareegaan ay ku keenaan inay sifaadka anfiyaan ama ku keeno tactiilka ku keeno waa ikhtilaad maa kaana mawjuudan fi diin wuxuu qaadanayaa nafsuhu inuu mawjuud fi khaarij yahay waa khalad xasanka aad fuuraysatay kakuu taaga waa kala duwan yihi xasanka aad ku soo hortay derbiga eed rasmiso iyo kan kugu hortaaga waa kala duwan yihi idan xaqiiqada khaarijiga ah haddii lagu labsiyo o lagu barxo xaqiiqada dihniga ah maxaa ka laazima tacdiil ama waxaa ka laazimaya tashbiih asalka labaad ee kaa ka- kaa badbadan waxaa weeye eh, as- الثاني مهمka ah eh, دلالة الق- اللفظ والفعل بمجرده وغير دلالة الفعل واللفظ بخصوص إضافته إلى معين وأصل في الدلالات مهم جدا dalaalatu lafdi walfعli hadhow baan sharci ku celin doona hadda haddaan macnaha isaga isla fahmi falka iyo qowlka bimujaradi wuxuu kutusahayo iyo marka ruux loo idaafaeyo loo caaniya falki wuxuu kutusay waa qayduwayi falki waxaa tidhi bana alamiiru hadihi lbalda amiirkii baa dhisaa tidhi magaalada ficilka banaa intuu taagan yahay banaa macnaad ka fahmi albinaa almutlaq baad ka laakiin marka amiinka loo idaafeeyo ama loo aanayo fuundaga injineerka waa kala duwan yahay ficilku daraadiisu waa kala duwanaysa bal alamiiru haadihilbelda marka la yidhaha waxaad fahmaysaa amiirku inuu amar bixiyey siad ku fahamta siyaaq ma jiro idaafatu lficl ilaa mucayanin maksuus baa keenay in daraado isbedesho curfiga iyo sanadkaa ku noosha wuxuu ku leeyahay amiin amar iyo wareegtu soo saaraay fuunday ma noqdo asagu shamiidka iyo alaabta kama sii daayo tusaale gaaban waxaan ku ninkii hebel ahaa geed meeshan su oladoodahay maanta u garacay buu ka hadliyey iyo ilaahay baa geed ka hadliyey labadaa eray ka hadlinta seed u kala faanta ninkan warkiisa marka u horeysa majaalka ku hebel baa geedkiisu oladooda ay u garaacayay ka hadliyay geedkii fal wuxuu sameeyey sida asagoo la hadlaya ka laakiin marka ilaahay loota waxaa le ilahay waa awooda inuu ka hadliyo hmm. ilahay waa awoodaa geedka qudhigiisa soo gacmaha oga hadliyeyba binisbati idaafati اlficl ilaa shaksi mucayanin ilaa daati mucayana isbedesha dalaalada aada iskaga ilaaliya waa lagu fashilmaa ficilkan wuxuu ku sahayaa war ficilku muxuu marar badan ku kala ilayhi hebel baad duulay haddii la yidhaahdo iyo shimbir baad duulay saad kanaadadu diyaarad ba u tiirin waxay kaa anfacaysaa meesha lafdigan daahirkiisa kutusaya adaahiru hayru muraad waa meesha lagu baabo ilaahay subxaanahu wa tacaala lafdiga uu qur-aankiisa ku sheegay ama nabigiisu sheegay ilaahay loo aanayo wuxuu tusahayaa macna ka duwan marka adiga lagu aanayo ima dhigi marka lafdigu waa waa daahirkiisu wuxuu tusahayaa tashbiih iyo tajsiim buu tusahaya lianna alafda almujarada walficla almujarada idaa udifa ilaa shaksi mucayan takhtalifu dilaalatuhu can cinda idaafati ilaa shaksi aakhar دلالة الفعل واللفظ تختلف من شخص إلى شخص من وقت لآخر من حين لآخر marka ta- idaafadaas iyo taksiiska waa muhiim jiddan fi baab markaad fahmayso alasmaa wasifaat wujuudaadka afartood kala saartaan iyo labada nas labada labada iyo asalka hadda aan sheegnay baa idinku muhiimsan baabka dhan ishkaalkiisu halkaas ku noqonaya nimankan mutakallim waxay ku dhumeen khaladuu alwujuud aldihniya bilwujuudi alkhaarijiy waxay kole ku dhumeen dalaalat lafdi cinda alidaafati iyo cinda tajriidi min alidaafa bay isku khaldeen allafdu walficlu idaa udiifa ilaa mucayanin shaki yufiidu macnan laa yufiidu cinda atajriidi walilaaq waadhisbaanaya tahay macahaas hmm. idinka saa doontaa marku tacbirsada haddaad ifahday waxaan ujeedo maaa ma ifahda baarak allah fiik